بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله acuudu billahi isamiic alcaliim min ashaytaan alrajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi wakafaa huma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidnaa cilman watuqan yaa kariim yaa latiif allahuma salli wasalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina qurati acyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeeni labaatan iyo labaad ee kitaabkeeni matn abi shujaac ama algaayatu wataqriib waxaan ka bilaabaynaa maanta insha allah faslun fi ridaaci ama fi radaacati waaya radaaca waa nuugmadii bulshada soomaaliyeed nuugmada ma taqaano laakiinse waa barnaamij ka jiray xilligii jaahiliyada carabta ka jiray islaamkuna uu sii ogolaaday dee nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waa tii xaliimatu sacdiya hooyadiis xagga nugmaday ahayd soo ma ahayn marka radaacada iyo axkaamta ka dhalanaysa buu sheikhu ka hadli doonaa wuxuu yidhi radaaca waxaa la yidhahdaa wusuulu labanin wusuulu labani aadamiya bini aadan yacni gabar caanaheed inay gaaraan wusuulu labani aadamiyatin makhsuusatin lijawfi aadamiyin makhsuus وصول لبن آدمية مخصوصة aadamiyad yacni gabar gaar ah caanaheedu inay gaaraan gude qof gaar ah calaa wejhin maksuus hab gaaran ay u gaaraan oo ah in shan jeer la nuujiyo iyo wixii la halmaala marka waa saddex maksuus gabar la yaqaan oo mucayano ah cid la yaqaan caanaheedii inay caloosha u galaan oo ay gaaraan habgaarana ay u gaaraan maxaa loo yaqaanaa fadaacatun ah, ama alridaacu shiikhu marka wuxuu ku yidhi raximah allahu tacaala wa idaa ardacat ilmar'atu hadday gabadhu nuujiso bilabanihaa caanaheedii waladan ilmo hadday nuujiso saara wuxuu noqonayaa alradiicu kaa la nuujiyey radiic baa la dhaha ka wax taa la nuujiye wuxuu noqonayaa waladahaa wiilkeedii buu noqonayaa wiilkeedii wuu noqonayaa hooye u noqonaysaa bishardayni laba shardi markii la helo laba shardi markii la helo ilmahaas wuxuu noqonayaa ilmo wiilkeedii oo kale ah waaya shardiga koowaad axadumaa shardiga koowaad waxaa weeye an yakuuna lahu duuna sanatayni an yakuuna lahu inay u sugnaatay lahu isaga duuna sanatayni laba sano wax ka yar inay u sugnaatay ilmahaas hooyada nuugaya waa in laba sano uu ka yar yahay kow soomaa yaa labo wa an turdicahu waa inay nuujiso khamsa radacaatin shan nuugmo wayna nuujisaa shan jeer wayna nuujisaa mutafariqaatin kala duwan kala duwan labada sharti markii la helo buu sheikhu yidhi raximah allahu tacaala ilmahaas muxuu noqonayaa ilmaheedii buu noqonayaa caanaha markii ka soo baxayeen ma garanaysaa ayadana shan jeer oo kala duwan waa inay ka soo baxeen ilmuhu markuu caanihii dhamayo oo ama nuugayeyna shan jeer waa inuu nuugay warkaama ku dhacay ama uu cabay khasab maaha inay naaska afka u geliso haddii macnataa loo liso oo xaggaa loo dhigo garanaysaa meeshay soo gelaysaa muhim waxaa caanihii hooyadu inay ilmahan uurkiisa ay gaaraan waaye shan jeer ay shan dafca oo kala duwan ay u gaaraan waaya intaa marka laysla helo ilmihii muxuu noqday waladahaa wiilkeedii buu noqda marka hadduu wiilkeedii noqday maxaa ka dhalanaysa waa tan wayasiiru wuxuu noqonayaa zawjuhaa hooyadaas ama maamadaas caanaheeda la nuugay ninkii qabay wuxuu noqonayaa aban lahu aabe ayuu noqonayaa lahu asagu leey aabihiis buu noqonayaa aabihiis dhalay markii laga soo tago kan eh, islaanta qabay uu nuugeynahee aabbuu u noqonayaa isaguna marka ninkaas muxuu yeesha laba aabbe iyo laba hooyo buu yeesha soo maa wakaa wayaxrumu waxaa xaaraan ka ah calalmurdaci calalmurdici midin qorayaa soo midin kor dhigayo haa wayaxrum waxaa xaaraan ka calalmurdaci gabadhii la nuugay wey hooyadii caanaheeda la cabay ama adhamo la nuugay waxaa xaaraan ka ah ataswiiju ilayhaa ay bihaa wey ataswiiju ilayhaa ay bihaa in ma garanaysaa in ay guursato ilmihii baa xaaraan ka ah wa ilaa kulli man iyo mid kasta oo naasabahaa u nasab sheegta asaga oo ka farcama xaaraan bay ka tahay hooyadaas inay guursadaan waaya wayaxrumu waxaa xaaraan ka ah calayha korkeeda waxaa xaaraan ka ah ti hore muxuu idin qora wayaxrumu cala almurdaci miyuu idin qoray yah macnihii baa khaldan wayaxrum waxaa xaaraan ka ah buu yidhi cala almurdaci kii la nuujiye waxaa xaaraan ka ah altaswiiju ilayha ay bihaa sax wey khayr allah ku sii waa ilduuf wayaxramu waxaa xaaraan ka cala almurdici ilmihii la nuujiyey waxaa xaaraan ka ah adtaswiiju inuu guursado bihaa qoftii nuujisay hooyada u noqotay kow iyo wa ilaa kulli man cid kasta oo naasabahaa nasabkeeda gala haa warka ma ku dhacay taasi waa taa marka wayaxrumu calayha ayadana xaaraan waxaa ka ah adtaswiiju inay guursato ilaalmurdaci kii la nuujiyey iyo wa waladihi iyo faraciisi duuna man mid xaaraanka maaha guursigeeda kaana ahaa fii darajatihi kaala nuujiyey la filkii ama darajadiisa la heerkii ahaa aw amase aclaa dabaqata minhu dabaqa ahaan ka sareeyey sida adeeradiisi iyo cilaalmaali meeshan saddex masalaha ku jira oo la yaab leh gabadhii ma garanaysaa caanahan lahayd oo ma garanaysaa uu ilmahani nuugay soo kow maa ilmihii wax nuugay waa labo saddex caanahan la nuugaya hee islaanta laga nuugaya ninkii qabay soo afar masalo maa ayib waxaan leynaa markaa gabadhan caanaheeda la nuugay ya ilmahan ee nuujisay horta isagu maamadaasuu caanaheeda nuugay asalkeedii iyo faraceedii iyo xawaashadeeda midtoodna ma guursan karo warkaa ma ku dhacay yaah usuusheedii ayada iyo furuucdeedii iyo xawaashideedii intaba hee ma guursan karo wiil bay nuujisay caanihii soo maahan asaga ayada hooya u noqotay asal maxaa iyadu ah hooyadeed hoosomaan asagoo adduuniya yahay hooyadeed isaga hooyadaas ciddii hooyo u noqotay isaga ayaya u noqotay kor u wadaad waad addoonti wixii ayaya ahaa asal bay noqdeen ma u guursan karo ayadu wixii ay dhashay oo gabdha ahna hee ma u guursan karo walaalihiis bay bay noqdeen waa faraceedii soomaa xawaashidii gabadhaas caanaheeda u nuugay wixii ku xeernaa walaalaheed eedooyinkeed habaryaraheed yaah ayadana hee ma uu guursan karo marka maxaa leenahay gabadhii uu caanaheeda nuugay hooyadii uu caanaheeda nuugay asalkeeda iyo faraceeda mid toona iyo xawaashideeda mid toona waxa hee uma ahaan wiilkaas caanaha nuugay inuu guursado kow ma tahay yaah wa horta ninka la yidhaahdo kii caanahan islaantan waa la qabay nin baa qabay soo maa caanahan ilmaha nuugay soo qof dumar lagama nuugin qoftaas ninkii qabay asna ilmaha meesha jooga ilmahaas markii ninkaa loo eego asalkiisa iyo faraciisa iyo xawaashadiisa dumarka ahi dhan ma ugu guursan karo marka ma ku dhacay marka maxaan leenahay murdicadii usuusheeda iyo furuucdeeda iyo xawaashadeeda waa ka xaaraan ilmihii saaxiibulabenkii kii magaranaysaa garanaysaa qabayna usuushiisa iyo furuucdiisa iyo xawaashadiisa ilmaha ahee ma uu guursan karayo soo masala maa intaasna maxaa kuu soo haray kan dayarka ayaa reerka soo galayo caanahooda dhamay laftiisu reerka ma soo jeedo yaah reerka uu ka soo jeedo shiikhu wuxuu ku yidhi raximah allahu tacaala wuxuu ku yidhi asaga faraciisa wixii ka soo hara hooyadaas way isguursan karaan ilmahan hooyada nuugay muxuu soo aabbo ma lahayn yaa aabbacaadi dhool u leeyahay muxuu kaloo leeyahay walaalo raguu leeyahay muxuu kaloo leeyahay adeeradiis buu leeyahay kuwa adeer u yahay buu leeyahy soomaalia kulli yaah hooyadii dhashay markii loo eego isaga reerkiisa markii loo eego ilmaha murdica ah iyo faraciisa baysan guursan karin laakiinse wixii intaa ka soo hara xaal bay u taha maxay ka dhigan tahay islaanta haddii la furo waxaa guursan karaa kaa eba nuujisay midkay walaalaha ahaayeenaysan aysan nuujin warkaama ku dhacay maxay guursan kadhaa kaa eenuujisay aabbihii dhalay maxay gursan kartaa kaa eenuujisay hee ina adeerkiia ina adeerkiis warkaama ku dhacay marka saddexda jiho dhinaca hooyada wixii ehelkii hooyadu lahayd markii kan eenuujisa loo eego asalkeeda iyo faraceeda iyo xawaashideeda maxram bay u noqonayaan warkaama ku dhacay odaygii caanahan lahaa markii la eegana ilmaha loo eegana waxaan leenahay odaygaas asalkiisa wixii dumar ahaa asalkiis faraciisa wixii dumar ahaa xawaashidiisii eedooyinkiisii walaalihiisi wixii lahalmaal maxarim ba u noqonaya asaga ilmaha markii la eego waxaan leenahay asaga iyo faraciisaa maxram noqonaya wixii ka soo hara waa la guursan karaya waa isguursan karayaan hooyadii warkaa ma ku dhacay yaah wakaa ama saddex aabbihii ilmaha murdica ah walaashiisuu guursan karaa maxaa yeelay walaashiisa caanihii islaantiisa miya nuugta waa maya masaladaas ma fahamteen waa inta marka waxaa leenaha soo ururi murdicada alfusuulu waalusuulu waalxawaashi waa ka xaaraan saaxiibulabankana fusuushiisa iyo usuushiisa iyo xawaashihiisa waa ka xaaraan kanradiican maxaan haynaa yah asaga iyo wahe iyo wa furuucuhu baa maxram ah wixii intaa ka soo hara xawaashadiisa iyo asalkiisa iyo ma garanaysaa xaaraan ma noqonaya ayib intaasuna kuu sheega waraba muxuu ku yidhi wayaxram waa xaaraan ka cala murdici kii la nuujiya ataswiiju bihaa ayadii inuu guursado tii nuujisay iyo weelaa kulli man cid kastoo nacsabaha nasabkeeda gala waa asalkeedii iyo faraceedii iyo ma garanaysaa kuwa walaalaheedii eedooyinkeedii kuwaas waxbdhiraheedii wayaxrumu calayha ayadana waxaa xaaraankaa ataswiij inay guursatay ilalmurdaci kii la nuujiyey iyo wawaladihii ay wa furuucihi baa laga wadaa iyo furuucdiis intaasaa xaaraanka ah duuna maa mid duuna man cid xaaraanka ma ahan guursigeeda kaana fii darajatihi asaga hee ilmaha ee nuujisay la derajo ahaa ay la sinaayeen oo maxay noqon karaan walaalihiis oo kaleeto odaygii baa wuxuu dhalay hee shan wiilah mid ka mida bay nuujisay midkaas markii laga reeba afarta kale daraja isku darajo somaa wiilkan afartaa way guursan kartaa mid ka mida waay haye ama ilmaadeeradiiste aw amase aclaa dabaqatan ama dabaq ahaan mid ka sareeya minhu kaas magaranaysaa la nuujiyey oo adeeradiisiiyo dabaqadii aabihii la siman yacni aabihii iyo adeeradii wixii la halmaalay wa kaas waaya faslun fi nafaqati biilkii wey nafaqa marka nafaqa keliya maaha almu'natuna waa la wixii kharash ku baxayay wey meeshaas marka muunadu saddex siyaabood ba u waajibtaa hebel nafaqadu waxay ugu waajibaysaa saddex siyaabood saddex qolay ugu waajibaysaa kow nafaqa ku waajibaysa xagga nasabka in dadka nasab ay yihiin nafaqa ku waajibaysa nafaqa u waajibaysa xagga milkiga inuu xoolahan leeyahay baa nafaqa u waajibaysa hadduu xoolo lahaa iyo hadduu addooma lahaa inuu nafaqayaa waajibaysa nafaqada maxaa loo yaqaanaa nafaqo ku waajibtay bimilkilyamiin iyo nafaqo ku waajibaysa bizawjiyati oo xaaskiiya saddexdaa nafaqa waayo shiiku saddexdii buu ka hadli doonaa wa nafaqatu lwaalidiina waalidkii nafaqayntooda in wax la siiyo waalmawluudiina iyo kuwii la dhalay in wax la siiyo waajibatun waajib waay dadkii wax dhalay oo waalidka haya ciddii la dhalay oo carruurtaha ah, in la biilaa waajib u marka kuwa kuwa la dhalay iyo kuwa wax dhalay labada camuudaan baan ladhaha alcamuudaani labada tiir baan ladhahaa waa furuucdii usuusha in la biilaa hee waajib weeye buu yiri sheikhu raximah allahu tacaala waaya fa ama alwaaliduuna waalidkii miyaa fatajibu way waajibaysaa nafaqatuhum nafaqadoodu bishardayni laba shardi bay ku waajibaysaa kow alfaqru inay faqiir yihiin oo xoola aysan haysan wazamaanatu iyo in ma garanaysaa aysan xamaalan karin oo xanuun iyo dhibaato ama mushkilo inay xamaashaan u diidaysa ee jidho zamaano waxaa weeye waa dhibaatada ama aafada qofka inuu shaqaysto u diidaysa aba curiyaan oo kaleeto iska xanuunsan yahay oo kaleeto wixii la halmaala ama mase alfaqru faqrigiyo waljunuuni inuu waalan yahay warkaa ma ku dhacay faqri iyo inuu waalan yahay ama faqri iyo iyohee iyo inuu qofkani musiibo iyo aafo ay hayso azamaanatu waa alaafatu tamnacu min alkasabi waa aafadae musiibada qofka u diidaysa inuu xamaasho warkaa ma ku dhacay marka waalidkii haddii waxba uusan haysan uusanna shaqaysan karin buu ku yidhi yaah marka uusan shaqaysan karin maxaa soo hosgelaya ama aafaa hayso oo decuryaan oo kale aafa inuu curyaan yahay usan shaqaysan karin ama magaranaysa wixii la halmaalay ama uu waalan yahay oo qacu yahay marka maxaa isugu darsaday inuusan xoolo haysan shaqaysan karinna marka shaqaysan karinna xayaa kasoo baxaysaa dee zamaanada iyo waalida kasoo baxaysa qof waa lama shaqaysan karee qof xanuunsan dhulyaal miyuu shaqaysan karaa maya marka sheikhu wuxuu ku geeyey waalidkii hadduusan xoolaha sagu haysano faqiir yahay yaah uusanna shaqaysan karin marka waxaa u waajibaysa hee waxaa u waajibaysa markaa ah, nafaqa u waajibaysa ciddii waalidka u ahaa inay nafaqayso ayaa laga rabaa inay nafaqayso ayaa laga rabaa weeye waaya marka sida muctamadka ay culimmadu noo sheegeen waxaa weeye inuu faqri yahay baa ku filan in la biilo inuu shaqaysan karo hadduu macataa uu faqri yahay lakin uu shaqaysan karo in la biilaa waajibaysa waalidkii warka ma ku dhacay shardiga ah marka inuu xamaalan karo asagu yaah waalidka lagu shardin mayo sida muctamadka ay culimmadu noo sheegeen shiikh kitaabkan hadda muxuu yidhaahday waa inuu faqiir yahay uusanna shaqaysan karin markaas ayaa haa maxaa la dhahayaa waalidkii in la biilo waa waajib la dhahayaa warkaa ma ku dhacay ayib waaya wa ama almawluuduuna kuwii la dhalayoo ilmaha ahaayowna fatajibu way waajibaysaa nafaqatuhum nafaqadoodii waajibaysaa bialaai sharaa'id saddex shardi bay ku waajibaysaa saddex shardi midkood haddii la helo ilmahaas in la biilaayaa waajiba kow alfaqru inuu faqiir yahay uusan xoola haysan wasikaru inuu heeh inuu yari yahay alfaqru inuu faqiir yahay wazamaanad aafo uusan la shaqaysan karinna inuu hee inuu qabo alfaqr aw ama inuu faqiir yahayoo waljunuunu waalina ay u raacdo waalina ay u raacdo warkaa ma ku dhacay yaa xagga marka maxaa ka soo baxday ilmihii markaa faqiirka ahaa oo yaraa markaas saqiir waa garanaysaa wixii qaangaarnimada ka yah waa la biilayaa maxaa kaloo la biilayaa ilmihii asagu hee faqiir faqiirka ahaa haddana hee waalnaa ilmihii asagu faqiirka ahaa haddana hee musiibada iyo aafada qabay uusan la shaqaysan karin warkaa ma ku dhacay xagga maxaa ku baxay markaa ilmihii saqiirka ahaa laakiinse faqiirka aan ahayn oo xooluuba haystayba odaygii oday odaybaa isagoo sii dhimanaya u dardaarmay hebel ilmahu dhalo shanta jiraah konton kun baan u dardaarmay hadduu hantii la ahaa tusaal ahaan toddobaanka solo ma fulinayo ninkaa yare shan jirkaa muxuu yeesha <laughs> xooluu yeesha marka waa saqiir laakiinse hee faqiir ma ahan waa haniyun faqiirwaa haniyun saqiir soo maahan kaasoo kan waxaan leenahay nafaqadii waajib kuma maxaa yeele shardi meesha ka baxay sax walaa laa yaah kii asagu faqiirka ahaa laakiinse xamaalan karay isna maxaan leenaha shaqayso nafaqadaadu waajib maahe inuu xamaasho buu gaari karaa yani maaha inuu qaangaar yahay inuu xamaalan karoba baa suuragal ah warkaama ku dhacay maxaa kaloo meesha soo gelaya taasoo kii qaangaarka asagu meesha kuma jiro kii qaangaarka awoodan u laha inuu shaqaysto shiikh shaqaysaa la dhahayaa saddexaas hadda marka isku xir buu yidhi sheikhu inuu faqiir yahay saqiir yahay afar mas'alaa kasoo baxaysa inuu faqiir yahay oo saqiir yahay afartan inaad rogrogtaan baa u baahana inuu faqiir yahay hodanna yahay inuu faqiir yahay saqiirna yahay oo salaba masala maaha inuu faqiir yahay kabiirna yahay inuu faqiir inuu yahay eh, eh, hodan kabiirna yahay waa afartan masalo sheikhu wuxuu ku yidhi hal mas'alo oo ka mid ah ayaa maxaa la dhahayaa hala biilo saddexi kalena waxamaalinaya wanafaqatu raqiiqi adoonkii iyo walbahaa'imi halkaas sheikh wuxuu kaga baxay nafaqadii ku timaaday bilqaraabati ku timaaday nafaqadii waalidka iyo nafaqadii caruurta hadda wuxuu galay nafaqadii ku timaaday hee bimilkilyamiin qofka waxaan inuu yeeshay wanafaqatu raqiiqi kii addoonkahaa biilkiisi iyo walbahaa'imi iyo mayeeraankii waa xoolihii uu lahaa arigii iyo loodii uu lahaaye nafaqadooda iyo biilkoodu waajibatun waajib weeye ayaguna waa waajib walaa yukallafuuna lagumana jirabayo oo lagu kallifimayo lagu khasbimayo min alcamali shaqadii xaggeedii maa shay laa yudiiquuna aysan awoodi karin a waxaysan awoodi karin tunka loo saari mayo addoonkii qofku uu lahaa dhihi mayo har habeenba shaqee marka maxaa la rabaa inuu addoonkii subax hadduu subaxii shaqeeyo habeenkii uuna siiyo hadduu shaqeeyo subaxii hee uuna siiya baa la rabaa biil ku filan iyo risqi ku filana inuu siiyo ayaa xoolihii daaqiioluu daaq aadayna daaqi uu geeyo dasa daaq aadayna hee calafkii usoo qado siiyo xoogaha iskale mana mana mana waxna siin mayo gad baa la dhahayaa ma gowrac shiikhow ama gada hee islaafi isdhaafi xoolahan ama suuqa geeyo gisagad ama dee garanaysaa debxi ku samee wa ilaa miyaa hee xoolaha nafaqaday kuu lahaayeen bixi wa nafaqatu zawjati waa nafaqadii xaaskii la qabay halkan nafaqada xaaska uu ka hadlayahay kuma jirto biilkii gabadhan aad soo guursatay biilkeedii keliya laga hadlayaa macataa kaa la cuni lahayd maahayaa aduu kaa la cunisa mataa kuma jiro heblaayo oo aad soo guursatay biilka ay kaa rabto hadda laga hadlayaa nafaqada diinta waajibisay marka nafaqada sheikhu ka hadlaya waa tii hee markii markii la dooday oo la isqabsaday oo maxkamad laisla tegey si lagu kala saari lahaa wey laakiin labada iska heshiiyaan ay ku heshiiyaan xoola tirobeela ah inuu nafaqo oga dhigo ama xoolo yaro hadduu faqiir yahay war intaasaan hayaa intaas iga heshiin wixii heshiisa waa meesheeda laakiin hadda muxuu ka hadli doonaa wixii la qabsaday hana la kala saaro hana la kala saaro soo garamays markaas kala saarkii weytani wa nafaqatu zawjati zawjadii nafaqadeeda almumakinati ee u makinisay yacni u ogolaatay min nafsiha nafteeda u ogolaatay oo tiraahda warniyahu anugu kuma diidani wixii xuquuqda ahaa ee adigu aad lahayd yaa gabadhii saa tiraahday nafaqadeedu waajibatun waaye xagga maxaa ku baxay tii markaa xuquuqdii uu ninku lahaa u diiday nafaqadeedu marka meeshu bay ka baxaysaa marka almumakinati min nafsihaa nafteeda tii u ogolaatay ninkii guursaday xuquuqdiisii inuu ka oofisto oo dee wuxuu xaqu lahaa uu ka helo ayadana marka waxaa u waajibaya annafaqatu baa waajibaysa wahiya nafaqadeedu muqadaratu waa mid jaango-an waa mid hee jaango-an dadkaa hore nafaqadooda waa kifaaya hadba wixii ku filan wixii magaranaysaa qofka kasoo go'i kara amaa iyada nafaqadeedu waa muqadaratu waa mid jaango-anoo intaas intaa bixi wey haddaa bixin weyda deyn lagugu leeyahay wey warkaama ku dhacay marka diinta islaamku gabadha la guursaday cirkaasay marisay boqorad bay ka dhigtay fa in kaana zawju ninkii zawjka ahee gabadha guursaday hadduu yahay muusina mid hantiilaa hadduu yahay subaxaalasii kastaa qofku xaalad buu ku sugan yahay sidaasaa la qiyaasaya hadduu elasidaa marka waagigu u baryey hebel xooluhu saaka hayaayo la baryey oo muusir buu noqday la yidhaahdo fa muddaani baa laga rabaa laba mud laba mud oo min haalibi quutihaa quudkii meeshaas gabadha jirto laga cunayey quudkii u dhigmayey quudkii laga cunayey hee laba mud oo ka mid ah ayuu gabadha u geynayaa waa quudkii asaasiga ahaa wa min al udmi iidaankii xaggiisinaya walkiswati dharkii xaggiisana maa shay buu gabadha siinayaa jarad bihi alcaadatu caadadu ay ku dureersatay dhaqanka meeshaa ka jira hee uu ku dureersaday gabadhaas heblaaye iyo asaageed dadka ah iidaan maxaa u noqda reeraha magaranaysaa biniaadanka ilaahay baa kala saraysa hum yaqsimuuna raxmata rabbika sooma ahayn dadku way kala sareeyaan midbaa hantiila midbaa faqiira midbaa xamaaliya midbaa aaga magaaladu haaf u xiran tahay xaafkaa xiran baa kumanaan usoo shaqa tegaysaa sodaas maa marka guriga ninka hantiilahay wax lagaga iidaantiyo midka hadda suuqa ka laho dhagax soo jabiyay iidaankiisa misku noocba waa maya marka caadada gabadhaas reerkeeda iyo caadada meesha ka jira gabadha wixii iidaan looga dhigi karo oo cuntadii la siiyey ku iidaaman kadho hee ayaa la siinayaa wey dharkii xaggoodana waa lamid haddii gabadh reer khatara kasoo jeeday ayaa guursaday xoolaheedii hee xoolo badan ku bixi dharkeeda a saas wey man wa min al udmi iidaanka iyo walkiswati maa shay baa la bixinayaa jarad bihi lcaadatu caadadihi dhaqanku ugu dureersaday in la bixiyo xagga marka maxaan ku haynaa saddex arrimood quudka asaasiga ahaa laba mud baa la siinaya bixinaya hadduu nin xoololeh yahay marka inuu xoolo leeyahay in kale dee waa la garan karaya xagga iidaanka iyo kiswadana wixii dhaqanka markaa meeshaa ka yaal iyo gabadhaas miisaankeeda wixii ku tacalluqay weeye yacni heerka ay ka joogto bulshada iyo wixii la halmaal wa in kaana mucsiran hadduu shiid yahay ninkaas usan xoola haysan hee fa hal mud baa quudka asaasiga ahaa laga rabaa inuu bixiyo mudkaas oo qaalib quudka qaalibkii magaranaysaa meesha lagu cunaya ah iyo wamaa shay baa buu ya'tadimu bihi lmucsiruuna dadka shiidkan xoolahaan haysan hee ay ihdaan ka dhigtaan wayagsuunahu ayna hee dhar ahaan u xirtaan cabirkiisaa la saarayaa isagana dharka weyn hee loo gelin mayo weeyaan wa in kaana ah hadduu yahay mutawasita nin dhexdhexaada hadduu yahay muusirna maaha hantiilo maahan mucsirna maaha bogiisuba kama xigo soo maah asna hee fa muddun wanisfun mud iyo barbaa buu bixinayaa marka mud iyo bar buu bixinayaa wa minal udmi walkaswatin alwasatu dhexdhexaad buu ka bixinaya yani wixii asaga uu awoodi karayo bixinteeda marka raashinkii markaa keento maalinkaas waxaan waa maalin wixii la cuni lahaa laga hadlay markaa maalintaa keento raashinku hadduu shiidid u baahan yahayna waa inaa soo shiidaa markaa ma ku dhaca hilibkii baa lamida hilibkii guriga asbuucla haddii laga cuni lahaa iyo haddii sika laga cuni lahaa ayadana waa layska rabaa waaye marka mar kitaabka ay fiiliso wax sleeda gabdhuhu inay shaqa qabtaan looguma talageline in cuntadii diyaarsan loo keeno hee wuu sii sheegayaaba raximah tacaala waay waa tilmaamnayo masaa-ishan waa markii la tirahdo adeer xoolahayga hee nafaqadeeda banaanka iidhig markii haddii la heshiiyo laakiin waa wixii lagu heshiiye wey Eh, waxay isku magaranaysa raala noqdeen wey wain kaanad hadday tahay gabadha uu soo guursaday miman cid yukhdamu loo khidmeeyo hadday kasoo jeedo miluha ayadoo kale reer madaxoo loo khidmeeyo shaqaalo loo qabto hadday kasoo jeeday hee fa calayhi ikhdaamuhaa in khidaamad iyo magaranaa shaqaale inuu u qabto ayaa waajib ku ah, ah ina madaxweyne haddaa soo guursatay in ayadu shaqada ma qaban jirine waxayna soo raacaysaa hee gabadhi u shaqayn lahaydna waa inaa keentaa laakiinse marka gabadha u shaqaynaysa in la keenayo xaafadda reerka baa laga soo eegaya ayadii markii xaafaddeeda joogta ayadoo shaqada qabsan jirtay iyo howlaheedaya markaastee loo keeni maayo shaqaale laakiinse xaafaddii ay joogtay oo aabbaheed uu ku hayey haddii magaraa shaqaale uga shaqayn jiray dee adna markay guriga keento hee waa inaa shaqaalaheeda soo raacaysaa wa nacsara hadduu awoodi waayo binafaqatihaa biilkeediibuu awoodi waayo falahaa waxay xaq u leedahay fasku nikaaxi nikaaxi inay fasakhado tiraado halagaga furo fasakh halagaga sameeyo nikaaxiisa oo ayadu iskeeda u fasakhi maysa maxkamaday geenaysa xaggey geenaysaa maxkamaday ka fasakhaysa waxay leedahay ninkan biilkaygii uu kasoo bixi waayey u malayn maya gabdha soomaliya saas sameynayaan gabdhaha soomaliya gabdhaha nool weeye khatara ilaa akhiraha siiya laakiinse xaq ay leeyihiin weeye inta badan guryaha soomaalidu gabdhay ku tiirsan yihiin ah, raggii waa jaba wain acsara hadduu ku adkaado binafaqatihaa biilkeedii falahaa fasku nikaaxi nikaaxi inuu xaq u leedahay nikaaxii inay fasakdo fasku nikaaxi oo qaadigiiba u tegeysa ayuu ka fasakhaya ayuu iska fasakhi mayso wakadalika sidaasoo kale way fasakhi kadhaa oo fasakii bay xaq u leedahay nikaaxi inay fasakhdo in acsara haddii uu ku adkaado bisadaaqi meherkii inuu bixiyo qabla dukhuuli intuusan la gurigelin markii caqdigii ku dhacay oo qabiiltu nikaaxaha uu yidhi haddaad tiraahdo halkaa ii soo dhig meherkaygii meherkaygii baan rabaa intaanan gurigaaga ku raacin hee meherkii baan doonayaa tiraahdo markaana uu awoodi waayo inuu meherkii bixiyo acsara bay noqonaysaaye markaa fasku nikaaxida ayadana xaq u leedahay warkaa ma ku dhacay markaa fasku nikaax gormay xaq u yeelanaysaa markii uu meherku ku dhaco qabla duhuuli intuusan la guri gelin a tirado nikaaxi haysaa maya iga fasakha iga fasakha ninka waa laga fasakhaya <laughs> laakiinse bacda dukhuuli markii gurigii uu la guri galay oo ay wada dhaqmayn yaa dood ma keeni ka ninkan sadaaqii bixin maya iga fasakha ma keeni kadho maxaa yeelay markaas wuxuu noqday daynan calayhi muxuu noqday sadaaqii muxuu noqday dayn calayhi korkiisa abuu ah buu noqday weeye warkaa ma ku dhacay marka dee nin deen lagu leeyahay deentan kugu leeya hore igaga fasakh suuragal maaha faslun fi lxadaanati waa kafaaladii iyo tarbiyeyntii caruurta iyo ciddii magaranaysa xadaanada iyo caruurta inaa tarbiyeyso koriso xaqa ulahayd xadaana marka kafaalana waa la dhahay waxaa loo yaqaanaa tarbiyatu man laa yastaqilu biumuurihi tarbiyatu man laa yastaqilu biumuurihi in la tarbiyeeyo la xanaaneeyo cid aan arrimihiisa u madax bannaanaan karin maxaa lagu xanaananayaa bificli maa yasluxuhu wadafci maa yaduruhu bificli maa yasluxuhu in loo sameeyo wixii u wanaagsan wa dafci maa yaduruhu lagana fogeeyo wixii dhibaya wakaa xadaanahdaa maqashid waa tarbiyatu man laahee yastaqilu biumuurihi mid aan arrimihiisa shakhsiyadeed hee asagoo u madax banaan waanan qaban karin in la xanaaneeyo see loo xanaaneynayaa bificli maa yasluxuhu waxkii wixii wanaag waa in loo sameeyo wa dafci maa yaduruhu wixii dhibayana in hee laga laga laga dheereeyo marka waa kaas sheikhu wuxuu yihi raximah tacaala waidaa faaraqa rajulu ninku hadduu furo zawjatahu islaantiisa hadduu furo walahu minhaa walahu uuna u sugnaaday ninkii minhaa gabadha xaggeeda waladun ilmo hee fahiya fahiya iyada gabadhaas la furay ayaa axaqu u mudan bixadaanatihi ilmaha hayntiisa iyo barbaarintiisa ilaa sabci siniina ilaa toddoba sana laga gaarayo marka sheikh wuxuu yidhi marka uu furo markay isfuraan xaggaa maxaa ku baxay hadday isfurinoo wada isqabaan carruurtii wada korinayaan ayadoona xadaanay leedahay asna nafaquu leeyahay warkaa ma ku dhacay yaah xadaanadiisi inay u qubeyso dharka u hagaajiso magaranaysaa sariirta ugu hagaajiso dharkiisa ka shaqayso cuntadiisa magaranaysaa u diyaariso hadduu xanuunsado ay kalkaaleysa u noqoto oo ay daryeesho waa xadaano gabadhaah iskale ilmahaas wuxuu cuntadaa cunaya iyo dharkaa wuxuu dhagashanaya iyo soo gadiisoo ma rabaasna nafaqadaasna ninkaa iskale waaya hadda hadday kala tageen hadday kala tageen ayada maxaa la sameynaya shiikhu wuxuu ku yidhi ilmihii in ayadu ay hayso ayaa hee ayaa u mudan ayadaa u mudan wey ilaa uu ka gaaraya toddoba sano toddoba sano khasab inuu gaaro toddoba sano ilaa xadid tamyiiz baa laga wadaa ilaa wax kala saari karoo keligii wax cuni karayo keligiisu dhigigeli karayo ma garanaysaa marka xadutamiis baa la dhaa marka dodobasan waa sida haalibkaayo badan laakiinse khasab maaha dodobasan waxaa dhici karta inuu sagaal sano uu tamiis ku noqdo yah oo todoba sana soo gaaro uusan kala garanayn waxbaba maxaa kaloo dhici kardha todobaad ka yar hee inuu tamiis noqdo oo wixii tamiiska laga rabay uu sameeyo marka haalibkiibu sheikhu ka hadla raximahullah uma kadibna yukhayaru waa la kala dooransiinaya markuu todoba soo gaaro bayna abaweyhi labadiisa aabe hooyadii abiyaa la kala dooransiinaya mid dooraa la dhahaya fa ayuhumaa koodii ikhtaara uu doorto hee sullima waa loo dhiibayaa ilayhi kaa u doortaa loo dhiibaya halkaasa la istaajinaya waxaa ladhahayaa haye hooyadaana waa tan aabbahana hee waa kan mid raaca marka kuu raaco maa la gacanta sii qabso kan kalena ziyaaraa loo ogolyahay inuu booqdo horkaama ku dhacay waaya wa sharaa'id lxadaanati ayib qofkii uu xanaanaynayey hooyadii noqotayaa aabbihii noqon yah qofkii uu xanaanaynayey shuruudda laga rabaa sabcun toddoba weeye marka wa sharaa'id alxadaana leeyahay yacnii xadaanadii ilmaha la xanaanaynayey in qofku uu mutaysto baa laga hadlayaa shuruudda uu hee ku mutaysanayo toddoba waayo toddoba hadii la helo waxaan dhahaynaa marka hebel hee ilmaha inuu xanaanaya xaq buu leeyahay kow alcaqlu qof miir qaba inuu yahay hadduu waalan yahay ilmaha waa laga qaadayaa waalxuriyatu inuu xor yahay qof hadduu addoon yahay dee sayidkiisa ku mashquulsan yahay shaqadiisa waa laga qaadayaa waalislaamu qofkii inuu muslim yahay hadduu qof gaala yahay ilmihii ciddii haysay oo xanaananaysa maxaa la dhahayaa dee diintuuba ka fasahaadinayaa yah hooyadii la yidhahda axaqu biha iyadaa u mudan hadday diintaba ka tagtay waa laga soo qaadayeen diinta ka xumaanayse walcifatu dhowrsanaantii iyo walamaanatu iyo ammaanadii labadaas alcadaala laysku dhahaa maxaa lasu dhaha labadaas alcadaalatu baa laysku dhahaa alcifa waxba qofkii inuu iska fogeeyo wax kastoo aan bannaanayn yaah alkafu camaa laa yaxilu walaa yuxmad qofkii inuu ka fogaado gacanta ka laabto wixii xalaasha aan ahayn iyo wixii diintu aysan mahadin qofki inuu banaan ka maro ayaa waxaa la dhahaa cifa dhowrsanaan marka inuu ammaanan leeyahay cifana leeyahay labadaba waa cadaala loo yaqaanaaya yaah maxaan leenahay waa in shardigaana la helaa weye wal iqaamatu qof degan waa inuu yahay safar safarka ma garanaysaa haddii hooyadii xaqa u yeelatay ilmaha inay hayso ee musaafir noqoto ilmihii waa laga haynayaa inta safar ku jidho safarkii markaa safar intiqaalaya safar xaaja kala jira safar xaaja waxaa la dhahaa safarka markii qofku dan intuu u baxo uu soo laabanayo markaa ma ku dhacay safar intiqaalna waxaa la dhahaa qofku inuu meeshan iskaba guurayo meel kale hee uu degayo marka wixii safara sideedaba ilmaha waa laga haynayaa maxaa yeele ilmuhu ma dulqaadan kara in la socodsiiyo marba meel hee la geeyo ma dulqaadan karo warkaa ma ku dhacay iqaama marka shardiga qofkan xadaanada haynaya waa inuu qof degan yahay walkhuluwu qoftii haweenka ahayd oo ilmaha xaqa u yeelatay ina xadaanaysaahe waa inay ka marantahay min zawjin nin kale gursigi waa inay ka maranta haddee nin kala guursato wiilka yarkaa ee xadaanada u haysay hee wuu ka dhacayaa waa laga soo qaadayaa marka culimo waxay ka soo reebeen haddii ay guursata mid ah wiilkaas xanaanayntiisa dadka xaqa ule ku jira warkaa ma ku dhacay kaa hadday gursato waraale ku noqda inuu wiilkiina hayo markaa weli xanaanaynteeda way u joogaysaa bay yidhaahdeen marka laakiinse si guud haddii islaantii ay guursato ilmaha haysay maxaan leenahay heblaaya haddee ilmihii soo celi nin kale ku guursaday waa yahay fa in ikhtalla hadduu meesha ka baxo minhaa xaggeedii shardun shardi hadduu ka baxo meeshii saqadat ilxadaanatu wey xadaanad meesha ka dhacaysaa marka xadaanadii markii hore qaadayseen haddii shuruuddiiba la waayey markaa mabog xadaanadii la ogolaan haddii ayadoo haysa shuruuddii mid kamida la waayeyna hee xadaanadii meeshii way ka baxaysaa weeyaan waa kaa macno gaboodfalladii weeye biniaadam qofka loo geysanaya dhibkii qofka loo geysanayay hadday dil noqoto hadday qadci noqoto wax laga jaro xubnihiisii wax ka mida hadday magaranaysaa dhaawac ku yimid noqoto dakharo gaaray hadday noqoto ilkihiisi iyo qeyb la siibay qalci hadday noqoto hadday noqoto xubnihiisii oo qeybtoo dareenkii laga dilay wixilaal ma ah dhegtii baa taagan laakiinse dheg shaqayn mayso dhegti maxay ka koobantaha laba qaybood dheg muuqata iyo shaqada cidda haysoo samcigii maqalkii marka magac maqalku waa macnihii waa faham soomaahan marka xiska hadduu ka tego laftigeeda jinaayadii soo gelaysa marka maxaa jinaayada soo gelaya qatligii qadcigii qofka haddii wax laga jaro qofka haddii dakrayax loo geysto qofka haddii ilkihii wax laga guro qalci lagaga sameeyo laga siibo yacni ama laga tuuro haddii dhaawacyo kale ku yimaadaan qofka dareemihiisii jirkiisii qayb ka mid a ah in dareenka ee ka tagto sankiibaa dareenka ka tegay wax lagu dhuftay amase qofkii de gacmihiibaa dareenka ka tegay intii dhaawac la gaarsiiyo wixii la halmaalay waxaaso dhan maxay soo gelayaan jinaayaadkay soo gelayaan waaya marka culimmadu jinaayaadkii ugu dambeysiiyeen kitaabu cibaadaati iyo kitaabuulmucaamalaat almaaliya almucaamalaat almaaliya ninkaas ninkii markii mucaamala maaliya looga sheekeeya muxuu yeesha war muxuu yeesha xooluu yeesha soo maah markuu xoola yeeshay haye mucaamalaad usariyayma wuu guursaday marka shahwatulmaali shahwatulbadni mucaamalaad usariya buuxiyey maaliya buuxiyey washahwatulfarjina maxaa buuxiyey mucaamalaad usariya qofki marka dadka u baxbaxsanaya waa in dadka laga qabtaa marka hadduu hawl keeno dadka hadduu dadka inuu laayo iyo nin kibrey baa dadka laaya soomaa dadkii laaya iyo mid wax ku dhufta iyo jinaayaad baa loo dejiya qofka in lagaga qabto dadka warkaama ku dhacay alqatlu dilku calaa alaaati adrubin saddex nooc waae saddex siyaabood buu dilku u dhacaa hebel hebel buu dilay saddex siyaabood bay noqon kadhaa buu ku yidhi kow camdun maxdun mid kas ah kasnimadiisuna barax la dahay waa kasnimo baraxla hebel kas buu u dilay labo khata'un camdun waa gef baraxla hebel markuu hebel dilayey uma kasin waa waa hee kama baraxla waay wa camdun khata'un waa mid kas ah haddana gef ah waa kas waana gef waa isugu jiraa marka laba weji laba weji marka laga eegay waa magacaa loo bixiya waa arki doonaa marka waa camdun maxdun wa khata'un maxdun wahee waa camdun khata'un falcamdu lmaxdu dilkii kaska ahaa oo baraxa la aayo hebel magaranaa si kaskaa u dilay macnahedi an yacmida inuu u kaso ilaa darbihi garaaciddiis bimaa shay uu ku garaacayo yaqtulu wax dili kara haaliban inta badan fii halka maxaa kujira laba masalo inuu wax ku dhuftana hee wuu u kasay waxa uu kudhufashada u sameynayena kudhufashadan shayga u isticmaalayana waa shay inta badan wax dili kara warka ma ku dhacay marka laba arrimood weeye kas baa ku jira qofkan wuula maagay in qalabku isticmaalayna yaqtulu haaliban soo laba masale maa shiikhu mid saddexaad buu ku dara wuxuu ku yidhi wayaqsidu qatlahu inuu dirana wuu ola jeedaa intaa markaa laga xog badanya baa layidhi ninkan waxaa ninkan qoribaa qori buu ninka ola soo baxay oo uu ku riday hebelkan inuu ku dhuftuu rabay waxa uu isticmaalo qorigaana wax dilo waayo soo maa labadaasaa ku filan qatlugu inuu camdi noqdo laakiin haddii loogu daro wayaqsidu qatlahu inuu dilana wuu kasay xagga maxaa kusoo baxaya inuu qofkan ku dhufto wax waxdilaya ku dhuftainsa oo la kasayn mid afaraad baa soo baxaysa warkama ku dhacay marka wayaqtulu amdwayaqsidu qatlahu meesha yaa laga xoog badan yahay qofkan muxuu qatla camdiya ku noqonayaa an yacmida inuu u kaso ilaa darbihi inuu garaaco qofka wax ku dhufto muxuuna ku dhufanayaa bimaa shay yaqtulu haaliban inta badan haddee baangad buu surka kaga dhufta ama dhabarka kaga dhufta saa u dhuntay baangadoo wax dilo waay inuu hebelkan ku dhuftana hee wuu u kasay marka uma baahnaa inuu hee wayaqsidu qaslahona uma baahnaa markaa ma ku dhacay yaah waaya qatlahu bidalik fayamuutu markaasuu hebel dhintay kii intaa lagu dhuftay qalab wax diliyaa loogu dhuftay waana loola kasay in wax loogu dhufto fayamuutu bidalika markaasuu arrinkaa ku dhintay fayajibu waxaa waajibaya alqawadu calayhi qisaas baa ka waajibaysa in laga qisaasto oo laga jarto wudli so maaha in la dilo waaya marka u horreysa qisaas baa waajibaysa laakiinse fa in cafaa haddii uu cafiyo canhu uu cafiyo qofkii marka saddex saddex xaq baa meeshii imaanaya xaqii ninkii la dilay sokow maaha xaqii warasada iyo xaqullaahi tacaala ila bini aadan allah abuurtay buu ninkan dilay saddex xaq baa meesha yimid markaa ma ku dhacay waaya marka muxuu ku yidhi fayajibu alayhi fayajibu waxaa ka waajibaya alqawadu calayhi in laga aargoosto ayaa hee ka waajibaysa wey fain cafaa hadduu iska cafiyo canhu haddii iska afinaya yaa wa cafinaya kii dhintay soo maa yaa <laughs> qaar baa iska qaatay baaska nimadi muxuu xafiya waaba tegikaasiye ehelkii warahadii waa xafinaysa soomaan fain cafa hadduu iska cafiya haddii iska cafiya canhu wajabat diyatun mughalladatun diya la adkeeyey baa waajibaysa saddex jiha laga adkeeyey waa arki doonaa diyo saddex jiha laga adkeeyey ayaa hee waajibaysa xaggii wax laga adkeeyey nooca xoolaha la bixinayo xagga cidda bixinaysa iyo xagga wakhtiga la bixinayo intaas hudiyo laga adkeeyey ayaa ku waajibaysa marka waa xaggii wakhtiga cidda wax bixinaysa iyo nooca xoolaha ee la bixinayo inta waa la adkeeyey muqaladatan wajabad caleyhi diyatun muqalladatun diya la adkeeyey xaalatan oo xaala ah hadda la bixinaayo xagean laga bixinayaa fii maalilqaatili kii hee wax dilay xoolihiisa laga bixinayo warkaama ku dhaca u fiirso markaa cidda bixinaysa waa la adkeeyo fii maalil qaatili kan waxdilay baa xoolihiisa laga bixinaya isu ururiya ma jidho waxa adduunka rooga soomaalida waxa weeye ninbaa nin waxu dilaya kas kaasay dhahayaan hala cafiyo hayaha lasoo ururiyo tolka tolkooda tirabeel haddiiba boqol neefo geela lasoo ururin lahaa tol ma garanaysaa magaalo dhan ku fadhiya boqol neef maxay ka sheegaysaa konton konton <laughs> konton konton baa la isugu daraya konton ninkii dhammaa marka xoolihiis dhiiggiisa hee eh, konton kontonkaasaa la isugu geey marka nin kasta wuu dhiiranaya hor anig wallaahi waa kudilayaa tolkaana baashaada bixinaya marka ninkii ninkaas u dila kow waxaa laga adkeeya muqallado weeyaanoo nooca geel la bixinaya shiikhu isagaa sheegi doonee waa la adkeeya labo xaalatan weeyaanoo wakhtiga la bixinaya haddaa la bixinaya wakhti loo qaban mayo siidaa hadda shubbaa la dhahaya soo laba maa saddex fii maalilqaatili ninkii wax dila xoolihiisa laga bixinaya warasadii iyo dadkii wax dhexlayay dadkii magaranaysaa tolka la ahaa dhibici ku dareemayaan wey haddii saa la samayn lahaa yaa wax dili lahaa walkhada'u lmaxdu deen weeye see u taalla walkhada'u lmaxdu dilkii kama aha ee baraxa ah maxaa laga wadaa an yarmiya waa inuu tuuro qofku ilaa shayin shaybu wax ku tuura kadibna fayusiiba wuxuu asiibay rajulan qof buu shaygii ku dhacay fa yaqtulahu markaasuu dilay eeg meel buu wax isaga tuuray qori buu shiisuu iska beranaya buur halkaasa ah, buu shiis isaga beranayay qorigaa marka muxuu ku dhacay heeh cid kaluu ku dhacay arinkaasi falaa qawaada calayhi wax qisaasa heeh ma laha marka shaygaas ah, wax lagu dilay oo khada ku dhacay shay wax dilaya ha noqoyaa ama yuusan noqon waa isku mid waxaa meesha ujeedka wuxuu yahay ciddan ninkan uma wadin warka ma ku dhacay marka laba midkood waaye qofka inuusan ficilkaba la imaan oo minallaahi kaga yimi si u jooga buusan biririxday saalugtii baa intay buuday mid hirbaca kaga dhacday nafti baa sii raacdayba warkaa ma ku dhacay miyuu kasayba aslan maya taas waa taas inuusan marka horeba hee lam yuqsid iljinaayata aslan marka hore inuu dembigan galaba ma rabin amase hebel kaluu u waday yah ama meel kaluu u waday meel kale u doona u wadee kadib halkaa mid iska maraya qabsata marka ayaduna khata'a bay noqonaysaa khata'un maxdun bay noqonaysaa warkaa ma ku dhacay waaya falaa qawada calayhi wax markaas qawada laguma laha wax markaas ii sheeg hmm wax qisaasa lagu malaha bal atajibu calayhi waxaa ku waajibaysa diyatun mukhafafatun diyo la fududeeyey baa ku waajibaysa diyo fudud saddex jiha laga fududeedanaya ayadana yaa ku waajibaysaa nooca koowaad fududeynta koowaad cala ah. caaqiladii bay ku waajibaysaa caaqiladii waaya caaqila waa intii casabadiisa ahayd oo qofkan dhiiggiisa lahayd mu'ajalatan ayadoo mid la dib dhigay ah bay waajibaysaa mid hee aan hadda la yska rabina hee gadaal loo dhigay fii halaati siniina saddex sano dib loo dhigay marka bal iska tajibu caleyhi waajibaysaa diyatun khafa waajibaysaa cala caaqilati bay ku waajibaysaa muajalatan xaal ay tahay hee diyadaasoo mu'ajalatun ah fii alaati siniina saddex sano gudahood marka saddex jiha laga fudeediyey kow xaggii sanawaadka waa xaal maaha hee saddex sanaa la siinayaa labo xagga magaranaysaa cidda bixinaysana asaga lagama rabee caaqiladii baa laga rabaa ciddii he casabat rajuli casabat rajul baa laga rabaa haye xagga xoolaha la bixinayana mukhafafo weeyaano shiiku asaga sheegi doono shan meeshii saddex nooc laga dhigay oo qaaliya shan qaybood baa laga dhigaya qayb yaryar tahay wixii la halmaala warkaa ma ku dhaco marka mukhafafatun min alaain waa saddex jiha laga fudeediyey waa kaa marka khada'un maxdun baa la yidhaahdaa saa oo la soco waaya wa camdulkhata'i wa camdul khata'i kaskii gefka ahaa asaguna magac kalena shibhu camdinna waa la dhahaa camdiga kii wa ekaa magacaasna wuu leeyahay shibhu camdin magac kaluu leeyahay waxaa la dhahaa khata'un shibhu camdin waaya an yaqsida waa inuu u kaso darbahu darbal majniya caleyh wey qofkii dhimanayay buu u kasa inuu wax ku dhufto oo buhee inuu wax ku dhufta buu horta u kasay xaggaa maxay ka noqotay camdi bay ka noqotay kow bimaa shay buu inuu ku dhufto u kasay laa yaqtulu haaliban inta badan aan waxba dilaynba dharbaaxuu kaga soo gooye fa markaasuu dhintay warkaa ma ku dhacay yah ul yar wahaysayo dhangada ahayd iyo wixii la halmaalay de qofkuu garanaya waxyaabaa wax dilin yah habel buu u kasay inuu wax ku dhufto marka xagga camdi waay bimaa laa yaqtulu haaliban waxaan waxba dilayn inta badanna hee buu ku talagalay hee buu ku dhuftay xaggaana waxay ka noqotay khada' bay ka noqotay marka marka camdun khada' macnu waa sidaas xaggii kaska camdi bay ka tahay waxaan waxba dilayn inuu ku dhuftayna hee marka tii waxba dilayn islahaa buu la dhintayba marka waxaan leenahay hee falaa qawada calayhi wax qawada lagama rabo bal ad tajibu calayhi waxaa laga rabaa waajib ku ah diyatun mukhalladatun diya la adkeeyey oo diyada waa la adkeeyey xaggii camdi ahaan in maadaama waxaan uu kas ugu dhufta hee ayaa loo adkeeyey koma tahay camdu hadda muxuu dhexeeyaa maxdigii baraxala ah iyo kaskii baraxala ah sooma dhexeeyo marka mid kasta qayb baa laga soo qaata diyadii in la adkeeyo hayaa laga soo qaata camdigii maxdiga ahaa calal caaqilati inaan asaga lagu yeelanayn calal caaqilati ciddii tolkiis ahaydoo wax ka bixin lahayd in lagu yeeshana hee khadi iyo mahdigahabaa laga soo qaatay mu'ajaratan xaal ay muajaratun diyadaasoo muajaratun ah fii alaati siniina saddex sano marka diyadiisii waxay udhexaysaa labadii diyo aan soo sheegna dhexdooda xaggii adkeynta tii camdiga ka raacday xaggii waktigii cidda bixinaysana waxay ka raacday tii khadaya maxdi ahaa bay ka raacday weeyaan intaasaan ku darna ardayay waaya wa sharaa'idu wujuubi lqisaasi arbacatun hebel inwasharaa'idu wujuubi lqisaas qisaasu inay waajibto shuruuddeedu arbacatun weeye yani ninkii wax dilay in qisaas lagu yeeshaayo afar shardi baa laska rabaa kow an yakuuna alqaatilu baaliqan kan wax dilay waa inuu qaangaar yahay caaqilan waa inuu yahay hee mid caqli leh xaala jinaayatihi baa dhahaysaa markuu dembiga iyo falka dilka geysanayay caaqil waa inuu ahaa baaliqna ahaa warkaa ma ku dhacay kow wa anlaa yakuuna waalidan qofka wax dilaya waa qaatilka ahi waa inuusan waalid ahayn waa inuusan waalid u ahayn lilmaqtuuli kan la dilay wiilkiiba aabiya wuxuu dilay wiilkiis ama awogii waa wiilku awogaha dilay ama awogii shanaad baa kuwa awogaaha dilay waalidku ha sareeyo warka ma ku dhacay laakiinse cidda uu dilaya waa ina waalidwaa inay wiilkiisa ugu beegan tahay ama asuga ha dhalo ama hee faraciisu ha dhalaane warkaa ma ku dhacay markaas loo dilmayo waalid weeye waalidka ilmihiisa dudilo looma dilayo waay waalaa yakuuna almaqtuulu kan la dilay waa inuusan ahayn anqasa mid ka liita min alqaatila kan wax dilay waa inuusan ka liidan xaggee uga liidanaya bikufrina gaalnimo oo kan wax dilaa muslina kanla dilina waa gaal loo qisaasimayo aw hriqin ama addoonnimo kan wax dilay waa nin xor ah kan la dilin waa nin addoona loo qisaasimayo wa tuqtalu waa loo dilayaa aljamaacatu kooxdii dhammayd bil waaxidi baa loo dilayaa hal qof haddii dilaan hal qof haddii dilaan hee waa loo wada dilayaa shardiga ku xiran waxaa weeye mid kasta dhibkuu kan la dilay u geystay haddii si gaara uu wax ugu dhufan lahaa inuu la dhiman lahaa warkaama ku dhacay yah shan nin bay ahayeen shantiiba xabad bay ku wada dhufteen mikanya haddii xabadda ku dhufan lahaa soma sooma dhinteen maxaa ka dhigantaa shantood ina wada dilan waa loo wada dilayaa laakiinse mid ka mid ah shantii wax wada dishay mid ka mid ah hadduusan jugta uu ku dhufta ninkan uusan u dhiman karin markaa xukun kala yeelanaysaa weye marka jamaacada oganmaa loo dilayaa markii dilka nin falka uu hebelkan dhinta u geysta hee markii gaar loo sooco uu dhiman kari karayo weeyaan wa kullu shakhsiyin laba shakhsi kasta oo jara alqisaasu qisaasi ay dureersatay baynahuma dhexdooda ee qisaas ka dhexdhici kadho fi nafsi naftii markay iska dilaan yajrii baynahumaa fi ladraafi xubnihiina markay iska tilfiyaan oo wax si gaarsiiyaan qisaas baa ka waajibaysa wey marka macnaheed muxuu yahay laba qof kasta oo laba qof kasta oo markay wax iska dilaan qisaastii ay isku yeelinayeen maxaa laga wadaa shuruuddii wada buuxiyey yah markay markii xubnahoodii qayb ka mida ah wax iskaga dhuftaanna qisaas bay waday iska yeelanayaan tusaale ninkan ninkan hadduu dilo soo lama dilayn yah sushuruu waa isku kuf muslim bay wada yihiin ama adoomay wada yihiin soo maa labadoo waa qaangaari wixii la halmaala hadduu marka ninkan ninkan dilo soo lama dilayn wixii dilniin ka soo hara oo dhaawacyadii kale aan ahee sida dilkaasoo kale bay noqonaysaa waa la iskaga qisaasayaa weeye hadduu il ka soo rido oo kale hadduu il ka soo rido waa sidaas oo kale laynkii waxay raacayaan nafti goynaya oo kaleeto hada billahi towfiiq sala allah wasalam cala nabiyina maxamed wala sal ajmaciin